alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu dersigani waa kii labaatan iyo sagaalaad ee ka tirsan kitaabkii cumdat laxkaam fi kalaami sayid fii kalaami sayid alanaam ama cumdat alaxkaam fi taxliili alxalaali walxaraam fii macaalim alxalaali walxaraam cumdat laxkaam fi macaalim alxalaali walxaraam waxaynu dhexda kaga soo jirnay kitaabu nikaax wuxuu ka bilaabanayaa baabu sadaaqi meherkii ayuu kau baab yahay saddex hadda xadiidu musanifu ku sheegi doonaa baabu sadaaqi waxaa weeye xalay baan wax ka mid a soo marnayoo gabadha marka la guursanayo hadday tahay gabar inana iyo hadday tahay gashaantiba in meher loo magacaabo meherkii buu ka hadlayaa marka ama ha badnaado ama ha yaraado sadaaqu marka waa meherkii ha sadaaqi magacyo badan buu leeyahay nixlana waa loo yaqaanaa qur-aanku wuu isticmaalay saddex xadiid buuna musanifku baabka ku sheegi doonaa can anas ibni malikin waxaa laga wariyay radi allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama actaqa wuxuu xoreeyey safiyata safiya bintu xuyey ayuu xoreeyey wa jacala wuxuu ka yeelay cidqahaa xoraynteeda sadaaqahaa meherkeedii ayuu ka dhigay safiya bintu xuyey ibni aqdab waxay ka soo jeedaa oo farac ka tahay nebiyullaahi haaruun bay ku abtirsataa waxaa qabi jiray nin loo yaqaano ibnu abilxuqayq maalinkii khaybar baa ninkeedii la dilay yahuud bayna ahayd oo kasoo jeeday ee markii la qaybsaday dadkii sabiga ahaa iyo maxaabiistii baa qorshe ahaan waxa uu helay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuuna doortay gabar qurux iyo qiimo badan bay ahayd oo aada u wanaagsan marka nebigu addoon bay ahayd oo wuu xoreeyey addoonnimadii waa ka xoreeyey meherna waxay u qaadatay oo meher ahaan u qaadatay xoreyntii la xoreeyey xadiidku markaa wuxuu ina tusinayaa kow xoreynta addoonta la xoreeyo inay sunno tahay in la guursadaana way bannaan tahay markii la xoreeyey xadiidkuna sidaasuu hadda inoo caddeeyey oo nebigu waa xoreeyey waana guursaday sal alla alayhi wasalam meherkeediina wuxuu ka dhigay xoreyntaa uu xoreeyey meherkeediina sidaasuu ka dhigay xadiid kalaa jiroo saxiixeynka kusoo arooray min xadiidi abi muusa oo nebigu sala allahu calayhi wasalama uu ammaanay ninka addoonayda addoonta xoraynaya gabadhiisa addoontaa xoreynaya haddana guursanaya lahu ajraan laba ajar buu leeyahay oo xorayntii ixsaanka ugu sameeyey iyo ka warqabkan kale uu ka warqabo marka nebigu saasuu safiya ku guursaday gabar aada u qiimo badan bay ahayd nebiguna waa ixtiraami jiray sala allahu aleyh wasalam asagoo xaasaskiiso dhan ixtiraama can sahal ibni sacdin isaacidiyi waxaa laga wariyey radiallaahu allaha ka raali noqdo canhu xaggiisa anna rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama jaa-at waxaa u timid hu rasuulka imra'atun haweenay fa qaalat waxay tidhi innii anugu wahabtu waxaan kuu hibeeyey nafsii naftayda laka adiga waa isu kaa hibeeyey te nebi allow reer iga dhigo fa qaamat way istaagtay dawiilan indheer qiyaaman istaag dawiilan dheer in badan bay meesha taagnayd fa qaala wuxuu yidhi rajulu ninbaa wuxuu yidhi oo saxaabada ka mid a ah, yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiyow sawijnii ii guuri haa ayada gabadhaan aniga ii guuri in lam yakun hadduusan kuu sugnaan laka adiga biha iyada xaajatun wax dan ah adiga ka aamusay gabadhii markay ku tiri waxa weyn waa isu kahibeeye i guursay haddaadan dan ka oo danaynayn nebi allow anaa rabay ii guuray aniga fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama hal cindaki agtaada ma ku sugnaaday min shay-in shaygaasoo tasduquha aad meher uga dhigaysa kitaabku muxuu aha baabku baabu sadaaqi soo ma ahayn sadaaqa waa sheegi doona wax aad meher uga dhigtid ma haysaa fa qaala ninkii wuxuu yidhi maa cindii agtayda kuma sugna ilaa izaarii macuustayda maahane haadaa ekan ah wax xoola ah waxaa iga dhaca waxa aan hoosguntiga u qaba hoosguntiga ama macaws ha noqoto ama surweel ha noqoto wixii markaa unu hoosgunti u ahayo dhexda ugu duubnaa xoola taasaa laygu arkaayo dhexda igu duuban waa macawstii dhammayd cawrada ku qarsanah fa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii alla sala alla alay slm ilahi rasuulkiisii isaaruka hoosguntigaaga in acdayta haddaad siisid ha iyada gabadhi meher beertaa soo maaha hadday ku tirahda meherkaygii isii oo aad tiraha macawstaasaan meherkaaga dhigi laanna macaws haddii suuqa la geeya lacag bay baxaysaa oo ay macawsi kaa qaadato magaaladana dan aad ka yeelatid maxaad samayn wuxuu nabigu yidhi jalasta waad fadhiisanaysaabyo ma bixi kartid bi haddii macawsta meher lagaaga qaato walxaal laa izaara waxoos guntil yaraa laka adiga aysan kuu sugnaan adoo qaawan baad guriga iska dhex fadhin leanna macawstii gabadha meherkaaga qaadatay guriga ma dhaafaysid marka xataa gurigaa ku jire hadday dad kuu imaan lahay ka warran marti ah macuus baa lagaa qaata marka maxaa samayn buy taas waa qodob muxuu nebigu ku yidhi marka ninkii qaala wuxuu yidhi maa ajidu waxba heli maayo nebi allow gabadhana waa rabaayo waa inaan guurso waa ila quman taha laakiin anugu waxba ma haysto qaala nebigu wuxuu yidhi iltamis war bal orod wax soo raaraadi walow khaataman faraatiba allaha ka dhigo min xadiidin bir ah wax yar oo faraatiyo far la gashadaba allaha ka dhige macawstaada iska haysooo wax cun gabadha loo magacaabo meher looga dhigo bal hor soo raaraadi faltamasa wuu soo raaraadiyey a ninkii baadigoob buu galay falam yajid muusan helin shay-an waxba nag reerkiisii iyo ehelkiisi iyo tolkiisiibu u tagayo wax wax ku kaaliya waa waayo siiya fa qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama hal macaka la jirankaaga ma ahaday shay-un shaygaasoo min alqur'aani qur-aan ka mid a qur-aanka wax ma ka taqaanaa qaala ninkii wuxuu yidhi nacam haa weliba suurado badan buu sheegay suuratulbaqara iyo suuraduu sheega fa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalam ilaahay rasuulkiisii zawajtuka waan kuu guuriyey haa gabadha oo maxaad meher uga dhigtay bimaa shay macaka la jirankaaga ahaaday oo min alqur'aani qur-aan qur-aankaas aada taqaanid baan gabadha kuugu meheriyay gabadhan magaceeda culimmadu way ku kala aragti duwan yihiinoo qolyo waxay yidhaahdeen khawla bintu xakiim baa loo yaqaan qolyana waxay yidhahdeen umu shariik qolyana maymuuna magacyo badan baa la isugu khilaafsan yahay ayib gabadhani marka gabarh aada u qeymo badan ayay ahayd culimmaduna saan sheegnay magaceeda way isku khilaafeen oo qolyo waxay leeyihiin khawla bintu xakiim baa loo yaqaana ibnu umaya waxaana sidaa xoojinaya in magaceeda khawlo la odhan jiray saxiixeynka waxaa kusoo arooray bukhaari iyo muslim xadiidka caaisho inay tidhi caa-isho kaanad khawlatu bintu xakiimin ibni umaya min allaatii wahabna anfusahunna waxay ka mid ahayd haweenkii nebi maxamed naftooda u hibeeyey yidhi nebi maxamedow na guurso culammada qaarna waxay leeyihiin umu shariik baa la yidhaahdaa sidaasaana qowl aada u caan badan caan baxay ah waana qowlka culummada qaar ka mid oo ay tilmaameenba inay culimmadu u badan yihiin nawowi baana sidaas sheegay raxmatullahi caleyh waxaana arrinkaa caddaynaya nasaa baa waxaa ku soo aroortay umu shariik laftirkeedu annahaa kaanat miman wahabat nafsaha linnabiyi sala allahu caleyhi wasalama inay nebiga nafteeda u hibaysay ayaa meeshaasna ku soo aroortay maymuunana culummada qaar baa ku magacaaba maymuuna culammada qaar baa ku magacaaba inkastoo xadiidkeeda inqitaac iyo irsaalba uu ku sugan yahay zaynabna waa lagu magacaabaa ayib xadiidka waxaa ku sugan saaad u jeedaan sadaaq maxaad sadaq sadaaq uga dhigtay baabkuna baabu sadaaqi sadaaquna waxaa weeye waa ismi iyo magac magacaasna waxaa iska leh xoolaha gabadha meher ahaan ugu waajibay oo ninka ay ku leedahay marka la guursanayay oo ninku reeraysanayo o u galmoonayo wey taas weeyaan asalka kalmadlana wuxuu ku tusinahayaa ninku inuu xaaska rabo oo u banaan yahay oo ka run sheegaya hawshaas ayada ah inuu ka run sheegaya ayay ku tusinaysa xadiidkan waa xadiid culummadu ay aada u sharxeen oo macaani badan kala soo baxeen gabadhaani nebigay u timi sal alla alayh wasalam markaasay ku tiri nebi allo waa isu kaa hibeeye hibadu qof dumaru intay kuu kuu timaado oo ku tirahdo nin haddaad tahay waa isu kaa hibeeye adna aad tiraahdo waan aqbalay sidaasna ay reer kugu noqoto nebi maxamed bay khaas ku taha cid kaloo la wadaagta male ninka kale hadduu reer guursanahayo waa inuu gabadhii doono ehelkeedii weydiisto loo meheriyo markhaati ay joogaan waan kuu guuriyey waan aqbalayna uu yidhaahdo laakiin nebigu taa wuxuu kaga duwanaa masaladan hibada ah qur-aankay ku jirtaa qof dumar oo mu'minada hadday nafteeda u hibaysa nebiga ma xasusataan suuratulaxzaab haye yah waa ka waxbaa ka horeeya in wahabata nafsaha linabiyi waa isla ayada in wahabata nafsaha maxaa ka horeeya ya in maya waxaa ka horeya isla ayadda laftirkeeda maxaa ka horreya in wahabata a ah, fiirso wamra'atan muuminatan miyaa mise mu'minatun haddii gabar imra'a so qof dumara maaha mu'mina ee muslimada oo muuminada in wahabat nafsahaa linabiyi nebiga hadday nafteeda u hibayso tirahdo waa isu kaa hibeeye waa iskaa waxay ku xihantaa nebigu inuu aqbalo hadduu yidhahdo waan ku waa aqbalay oo waa kuu guursada sidaas xaaska nebiga intaa ku noqonaysa haddii laakiin nebigu uusan aqbalin waxba xaas u noqon mayso nebiga sal alla alay wasalam oo gabar guursadaana aad bay gabdhaha sharaf uga raadin jireen dee wax laga raadiyana wayba ahaydba meeshaasu nebigay marka nafteeda usoo bandhigtay waxay tihi nebi allow waxba kama rabe waa isu kaa hibeeyee dee wakaasoo xaas iga dhigo nebigu sal alla aleh wasalam marka kama yeelin riwaayad kala caddaysay oo nebigu wuxuu ku yidhi dumar maanta danka kama lihi waa dhici kartaa qofka inay qof ninka gabar ay dan ka yeelato asna markaa uusan dan lahayn guur ka lahayn dhaqaalo inuusan hayn karin inuusan markaa u diyaarsanayn iyo waxyaalo la mid a ah. marka wuxuu nebigu u tilmaamay sala allahu alayh wasalama inuusan maanta dumar dan ka lahayn xadiidku marka muxuu inoo faa'idaynaya dhowr qodob kow haweenaydu nin wanaagsan hadday aragto oo muslim ah ee wanaagsan oo is leedahay ninkaa haddaad guursatid baraka iyo khayr baad ka helaysaayo waa qof ahlu diinaho noloshu ku fiican yahayo waa ku ilaalinahayaayo ay isleedahay leedahay wax maanta dhallinyaradu ilahan jacaylku wax ka yaqaanaayo waxyaalaha noocaas oo kale ah nin wanaagsan oo isleedahay wuu ku anfacayaa hadduu yahay inay odhan karta iguurso way bannaanta ceebna kuma aha gabadha ceebna kuma aha sida isagaba ay ugu bannaan tahay hadduu gabarh arko cajabgeliso u bogo inuu ku yidhaahdo inaan ku guursadaan rabaayo sidee u aragtaa iga aqbal siu asaguba u odhan karo ayaduna waa usoo bandhigi kartaa ceebna gabadha kumaaha arrinkaas iyo anshaxumo midna labo xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey gabadha nebiga nafteeda u hibaysay oo ku tiri nafteydan kuu hibeeyey nebigu hadduu ka aqbali lahaa sala allahu calayhi wasalama dee sidaasuu nikaaxu ugu guntami lahaa lafdigaa hibada ah culammada qaar ka miduna lafdiga zawaajka laga maarmaan inuu yahay bay tilmaamaan u waan ku guursaday wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey gabadh haddii la guursanayo waxaa laga rabaa meeshaas meher weliba meherka in loo dadejiyo war bal oraba xataa wa dayn aan igu siisiya xataa muuse lama oran bal wax soo raaday baa layahay waxun faraatin allaha ka dhigay meeshaa marka waa in meher lagu sheego oo gabadhii aan meher la-aan la dhigin xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideynaya waxaa ka mid oon ka qaadanayno nabigeenna sala allahu calayhi wasalama sida uu dadka u hanuunin jiray oo wanaagga ugu sheegi jiray bal orad wax soo raadi wax ku anfaco keen iyo waxyaalaha noocaas ugu sheegayay taana xadiidku inoo faa'ideeyay waa ka qaadanaynaa xadiidku waxyaaluhu ina tusinayo oo aan ka faa'iidaysanayna waxaa ka mid ah gabadhan markii la guurinayay nebigu sal alla alayhi wasalam uu ninka u guurinayay ma or muusan odhan garoob miyaa tahay gabar miyaa tahay haddaad garoob ahayd ninkii makaa dhintay hadduu kaa dhintay ciddadii maka baxday midna muusan weydiin marka gabadhii mar haddii e, tuhma aysan jirin inaan waxba dib loosii barbaarin ma ciddaad ku jirtaa iyo kuma jirta iyo la iska guursan karo ayay ina tusinaysa laakiin ragga qudaada iyo xukaamta muslimiintu waxyaala danboo gadaal kasoo kordhay gabdho badan oo ayagu ciddo ku jira guursanaya markay arkeen ayay waxay bilaabeen hawsha gabadha in la weydiiyo xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyo aan ka qaadanaynaa gabadha meher in loo magacaabo ama ha yaraado ama ha badnaado kun shilin haddii la yidhahdo gabadha waa lagu meherinaya waa meher kun dollar haddii la yidhahdana waa lacag waa caadi haba kala badnaato boqol kun oo dollar haddii la yidhahdana intuba waa lacag xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey faraati bir ah oo aan dahab ahayn raggu inay gashan karaan wax mushkila male waa u bannaanta wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey gabadha qur-aanka barideeda in meher looga dhigi karo oo ay ku tirahdo tusaale ahaan meher waxaan ka dhigtay inaad qur-aanka ilaahay bartid haddaad adigu taqaanin adaa baraya haddii kalena madrasaad geyn waad ka bixinaysaa lacagta mushaar macallin baad u qaban saasaad ku siinaysa waa manfac waxtar loo wax walba ka fiicanba ayib taasuna waa masale muhim ah manfaco weeye marka wax u taraysa qofka xadiidku wuxuu inoo oon ka qaadanaynaa guurku waxyaaluhu ku aansaa waxaa ka mid a ah dee iijaab iyo qabuul waan ku siiyey iyo waan kaa aqbalay waxyaalaha la midka ah taasna culimmadu way u deliishadaan gabadhaani meesha cabaar bay taagnayd culimmada qaar ka mid a ah waxay u deliishadeen qofkii wax la weydiisto inuu wixii la weydiiyey islamarkaba ka jawaaban aysan u suurtagal ahayn inuu iska aamuso nebiga gabadhu markay tihi iguurso waan isu kaanbadhigaye wuu aamusa wuu aamusay ilaa qofku uu kaa fahmay inaadan hawshaa danaynaynin ayib laakiin waxaa meesha kusoo aroortay nebigu kama aamusay sala allahu aleyh wasalam xadiidka riwaayaadkiisa qaar ka mid ah kusoo arooray oo nebigu waa u sheega gabadha oo wuxuu ku yidhi waxdana maanta gumar dumar guurkood kama lihi buu nebigu ku yiri sal aley wasalam xadiidkan alfaad badan buu kusoo arooray nebigu gabadhu markay soo dur istaagto tiri waan isu ka hibeeyey kor buu u fiiriyey haddana hoos buu u fiiriyey mar labaad buu sidii sameeyey oo meelihii culimmadu u daliishaa ninku hadduu gabar rabay inuu guursado inuu iska fiiriyo quruxdeeda inay ku anfacayso marka uu iska fiirinhaya iyadoo asturan oo xijaaban oo maryaheedii qabta ayuu iska fiirin hadduu u bogana dee uu guursan hadduu u bogi waayana wuu fasaxayaaoo meesha kaleo ilahay wax kasii raadsanaya xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qofku markuu guursanayo milyan dheer inuu yahay inaysan laazim ahayn xoolo badan haysto akoomada u buuxaan oo meel kasta wax u yaallaan mushaarkaaga haddaad heli kartid oo reerkaa masaariiftooda aad la xarbin kartid iska guurso intii xaaraan aad ku dhici lahayd oo mustaqbal seegi lahayd ninkaana u fiiriya markii la yidhi xoola maxaad ka haysataa macuustaa dhexda igu xiran baan haystaabi guurna waa rabaa ka war nebigu ma oran ordo meelahaas aadoo dhoof oo soo shaqaysa buuse oran laakiin wuxuu ku yiri wal wax soo raaraadi haddii wax kale la waayey oo xataa faraati faraati yar oo waxa weeyaan la waayey ee fida ah buu nebigu yidhi qur-aan ma taqaanaha qur-aankaasaa taqaanaan kugu meherya waa meesha culimada u daliishaan dadka ahlu qur-aanka ah fadliga ay leeyihin hadda ninkaan qur-aan aqoon maxaa gabar lagu guuray hadduu lacagna uusan haysan qur-aanna uusa aqoon ka war aye mara macuus baan dadka xoola ka haystaa uu yidhaahdo taasi waxu tari maysa marka taasi waxu tari mayso ayib marka faa-iidooyinkaas xadiidku inoo faa-iideynayaa tacliimu lqur-aan dadka in qur-aanka la baro iyo arrimaha noocaasna waa inugu dhiirigelinayaa xadiidku sidaa ogeed buu nebigu leeyahy khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama waxaa idinku khayr badan qofka qur-aanka barta dadkana bara ayib kitaabu alaaqi furitaankii ayuu kitaab yahay soo saa idiin qori maayo xadiid baa dhimana can anas ibni malikin waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalama ra-aa wuxuu arkay cabdaraxmaan bna cawfin cabdiraxmaankii ina cawf ahaa buu arkay wa calayhi dushiisa asagoo ay ku sugan tahay radcu zacfaraana zacfaraan raadkiis zacfaraan uu maryihiisa ku yaal yaalyaallo aroos buu ka yimi zacfaraan baa marka maryahiisa ku yaalyaallo oo gabadhii arooska ahayd oo xela la joogay baa showmaryihiisa qayb ka mid ah wixii ayada u marsanaa ee kasoo raaceen huruud iyo wax la mid ah fa qaala wuxuu yidhi annabiyu nebigu sal alla alay slam mahyam war maxaa jira bi war yaahe war maxaa kugu dhacay alla maxaa kugu dhacay wey mahyam maa sha'nuka yaa haada war arrinkaagu muxuu yahay ninkaaga waa maxay barabarahalo lehoo zacfaraanku ku yaallo fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka allow tazawajtu waxaan guursaday imra'atan haweeney aroos baan ahay faqaala qaala nebigu wuxuu yidhi maa maxay baad asdaqtahaa meher uga dhigtay soo ma jeedaan baabku muxuu ahaa baabu asadaaq waa meher maxaad meher uga dhigtay qaala wuxuu yidhi wasna nawaatin laftimireed wax la eegoo la miisaanah nawaat waa waa laftimireed wasankuna waa miisaankii wasna nawaatin laftimireed wax la eeg oo min dahabin dahab ah waa shan dirham tusaale ahaan qaala nebigu wuxuu yidhi fa baarakaha kuu barakeeya allaahu alle laka adiga reerkaaga allaha kuu barakeeyabi marka owlim ka ducee gabadhoo weliimatulcursi iyo xaflad u qabo walow bishaati neef ariyo aad gowracdid ba allaha ka dhigi neef geela haddaad heri karti waa ok waa gawrici karta ree gaarisa iyo noodisa waa ku badanta neef geela la gawraca waa xaadi haddii aadan heli karayna neef ariya iyo waxqal gabadha maalinkaas arooskeeda laakiin halkaa u fiirso gabadha marka la raba in laga xoola laga qalo oo xafladeeda la dhigo iyo meherku waa kala hormari karaan haddaad gabadha inta sii mehersatid bil ka bacdi ayadoo kugu mehersan aad arooska udhigto waa banaanta saxaabigaanu gabadha waa la aqalgalay waa nin aroosa gurigiibuu ka yimid markaa kabacdiba nabigu leeyahay welimatulcursiga iyo xafladii arooska dhig walfam qodobkaa marka in isku mar laga dhigo oo maanta inta gabadhii la meheriyo caawana lala aqalgalo iyo in inta meherka la hormariyo waqti dambeeta laga dhigta aqalgalka labadaba way banaanta labada way hadda labada qof oo isguursanaysa faamilkoodu say ku heshiiyaan weeyaan xadiidku dhowr qodob baan ka faaidaysanayna koo waxaa ka mid ah ninka culummada ah ama ummadda hoggaankeeda ah madaxdoo kaleeta iyo dadka saxaabo asxaabtooda iyo ehelkooda iyo dadka ku xiran iyo inay indhaindheeyaan oo ka warqabaan oo xaaladahooda la socdaan tusaale ahaan nebigu markuu arkay cabdiraxmaan cof horey buu u ogaa maanta isbeddel buu ku arkayo maladan zacfaraanku eh, ku yaallo maxaa kugu dhacay marka wuu la socdaa xaaladiisa wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey in gabadha meher loo magacaabo marka la guurinayo wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'ideeyo oon ka qaadanaynaa waxay saxaabada nebigu ku sugnaayeenoo ah meherka inaysan qaali ka dhigi jirin cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu ku jira hantiilayaashii saxaabada raggii milyandheerta inuu maanta u naqaano lacagta lahaa ku jiray wa maca daalika gabadhii wuxuu meher uga dhigay laf timireed wax la egoo dahab ah waa garam aada u yar soo maa laf timireed wax la eg wax yar weeye marka waxaa keenaya arrinkaasna nabigeennaa sheegay sala allahu aleyh wasalam khayru nikaaxi aysaruhu meher midka ugu khayr badan marka la guursanayo soo guurka khayr lagama rabo gabadhii nin guursanayso guurka khayr ka rabta iyo ninkii gabadh guursanayo khayr ka raba ayaan dhaweytaan waxaa la igu yeeray xaflad islii makhaayaddan arban ku taalla arban ninbaa gabarh guursanayay markaasuu wuxuu ku meheriyey waan u malaynahayo yir meher wuxuu ahaa ma boqol kunoo dollar bay ahayd boqol kunoo dollar inay ahayd baan u malaynaya markaasuu weliba waxaa la raaciyay oo hadda la iska rabo miiska la saara hadda la iska raba dayn xataa ma ah marka way banaanta banaan ahaan laakiin barakadu xaggee ku jirtaa in meherka la fudayay barakada ku jirta oo gabadhuna meherka ay fududayso ninkuna uu meherka fududeeyo sidaasuna nebigu tilmaamay sababtoo ah guurka ujeeddada laga leeyahay dhaqaale iyo kala aargoosasho maahane waa baraka iyo owlaad iyo khayr iyo deganaansho gurigi baa laga rabaa kuwa badan oo laga yaaba boqolaal geela in lagu meheriya islamarkiiba markiiba burbureen kuwa laga yaaba boqol dollar in lagu meheriyana ilahay waa isu barakeeyo waa isu miciyey xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid ah qofka guursaday in loo duceeyo maxaa la leeyahay innaga waxaan dhahnaa hambalyo haa hambalyo waxaa la yidhaha hebel maanta wuu istuuray dhallinyarada u yaqaana hebel waanta wuu istuuray dhaxantuu ka xarooday waxaan waxaa ka fiican sidaa nebigu ugu duceeyey sala alla alay waslam dhib in la hambalyayo lakiin ducadii nebiga waa in la dhasha baaraka allaahu laka allaha kuu barakeeyo waliba wabaaraka calayka dushaada allaha kuu barakeeyo wa jamaca baynakumaa khayr ilahina khayr ha idinku kulmiyo saasaa loogu ducaynaya labada caruusba waa loo ducaynaya haddii gabar la guursado oo la meher dhaco waxaa muhima in loo dhigo allabari xafladeed ha yaraado ama ha badnaado nebiga xaasaskiisa qaar ka mid a ah saambuusyo wax yar oo madhaasi madhaasi camal ah baa loo sameeyey habda wixii kuu fuudaada laba qof haddaad inta isugu yeertid a quraac ka bixisid waa kuu xaflad waayo kun qof haddaad isugu yeertidna waa xaflad xaflad xaflada wey wixii unbaa kala weyn soo maaha habda wixii kuu fuudaada unbaad samaynaysaa khalaas xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid oo aan ka qaadanayno qofka wax xili kara gabadhii inuu ka welimeeyo welimadu waxa weeye de waa labariga meherkii marka gabadha la mehersayay waxa la soomaalida u yaqaanaano xoolaha iyo waxaas la qaloo kaleeto arrinkaasi arrin fiican weeyaano aada u wanaagsan arrin aada u wanaagsan weeye marka taana xadiidku wuu inoo faa'idaynaya waa ka qaadanayna kitaabu dalaaqi furitaanka kitaabka iyo yu kitaabiya furitaanka dalaaq reer la dhisahayanu soo marray soo maa reerka waa la dhisay ha la guursanayaa macshara shabaabi waxa weeyaan gabdhihiio la guursanahayo ayagiioo la isugu ducaynahaya aroosyadii walimooyin laga qalahayo somaynaa soo marin reerihii markii la dhiso oo dee reera noqdaan labay noqdaan reerna waa isku waaraan oo waa reer weligood sii dhisnaada reerna caqabada nololeed baa soo kala dhexgalo waxaa laga yaaba in la isfahmi waayo waxaa laga yaabaa gabadhuna inay gabarh fiican tahay la furahayo ninkuna uu nin fiican yahay lakiin calafkoodu intaa ku dhammaado ma la fahma soomaalida dhaqan xun waxay leeyihiin ninkii gabarh furaba waa nin xun gabadhii la furana waa naag xun naag la furay fadhi uma yaal waa kii kale kama faaidin waxaas sacolka ah labadoodii xataa laisma tusi karo dhaqankaas qalad waay gabadhaan iyo ninkaan intaysan soo walaalo muslimiina ma ahayn way isguursadeen nolol bay wadaageen guribay wadaagdeganaan jireen reer bay isu ahaayeen ilahay qur-anka wuxu lay walaa tansaw lfadla baynakum haddaad kala tagteen xataa wanaaggii hore aad ku wada joogi jirteen ha iloobina khalaas iska warqaba isxiriiriya dad isku xiran oo walaalaa noqda gabadhi hadday dhibaato dhibaataysantahay caawi ninkeedii oo horeo kala tageen hadduu dhibaataysan inay caawiso garab u noqoto saasaa la rabaa reerkii marka hadduu dhisnaan waayo caqabadi timaado oo nag xal loo waayo ama gabadha xaggeeda ha noqoto oo ay tiraado ninkii ma rabo <coughs> ama ninka xaggiisa ha noqdee maxaa xal ah dalaaq waa furitaankii marka adalaaqu qur-aanka sukmin aragay suuratu dalaaq iyo waa furitaan reerkii dhisnaa baa la burburinaya dee xal kalaa loo waaya ayib dalaaqa asalkiisa waxaa loo yaqaanaa waa xallulqaydi neef dabranaa oo lugaha ka xirnaayo xariggii laga furo dee gabadhaana way xirnayd dalqad baa lagu qaba mehera soo maaha iyo dalqado xarigii baa laga furaa marka cid kale u banaanaanaysa markaas adiga waa kaa tagtay istilaaxana waxaa weeye de waa kaas kama agfoga laba xadiid buuna baabka ku sheegi doonaa can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhumaa annahu cabdullaahi bni cumar dallaqa wuxuu furay imra'atahu xaaskiisii yaa waay ninka wax furaya cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar ba nin baa ma ah nebi maxamed baaba xabsa furay sal alla alay wasalam xaaskiisii xabsahayso garan maysaan buu fura haddana wuu ku noqdo weliba malku jibriil baa yidhi ku noqo marka labada qof hadday isfahmi waayaan oo noloshii adkaato xal kale la waayo ilaahay baa xal ka dhigay hawshaan gabadhuna kuma ceebaysanan ninkuna kuma ceebaysana allaqa wuu furay imra'atahu xaaskiisi wal xaal hiya iyaduna xaa'idun ay caado qabto gabadhiioo dhiiggii caadada qabta ayuu fura fa dakara wuu u sheegay daalika arrinkaas cumaru cumar lirasuulillahi sal alla alay wasalam ninka gabadha furay iyo ninka nebiga u sheegay isku nin baa usoo labo kan gabadha furay waa kee cabdullahi bni cumar kan nebiga u sheegayna waa aabihii soo maa marka wiilkayga cabdulaahi ahaa gabadhii wuu furaa ha furee gabadhii oo dhiiggii caadada qabtuu furay buy oo fasax ah fa tagayada wuu ka carooday minhu xaggiisa rasuulullahi rasuulka alla sal alla alay waslam rasuulkaa ka xanaaqay uma qaala rasuulku wuxuu yidhi liyuraajichaa ha soo ceshada bay gabadhaas rajactu buu odhanaya waan soo ceshade laba qofoo markhaati u samaynaya gabadhii aan furay oo halka dalqa aan ku furay ama labada aan ku furay tusaale ahaan buu leeyahay waan soo ceshade ma la faham qodobkaa ha soo ceshada marka uma lyumsik ha haysta ha ayada reer bay u ahaanaysaa xataa tadhura ilaa ay ka daahirowdo oo dhiiggaan ay ka qubaysato uma taxiida deedna ay dhiig caado kale ka hesho fa tadhura ay ka daahirowdo markaasna dhiiggii ka go-o ka qubaysato fa in badaa hadday u muuqato lahu asaga wa badaa lahum quraan kaso kumid arag badaa ee dahara hadday la qumanaatoy u muuqato lahu asaga an yutalliqa inuu furahaa iyada fal yutalliq haa furahaa iyada qabla an yamasa intuusan u galmoon haa iyada oo taaban fa tilka taasaa alciddatu ciddadii ah kamaa sidii amara uu idnay oo fasaxay allaahu alla qalib qaalibhay wajalla weynaayey wa fii lafdin lafdi kala wuxuu ahaa xataa taxiida ilaa ay xayd ka hesho xaydatan eh, xayd mustaqbalatan ee kaa horeeto kasoo ka dambeeya siwaa xaydatihaa xaydkeedii aan ka ahayn allatii taasoo dallaqahaa uu ku furay fiiha dhexdeeda wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa fa xusibat waxaa loo xisaabiya min dalaaqihaa dalaaqeedii waa loo xisaabiyey macnaha markuu gabadhii dhiigga qabtay furay ma furna nebigu muusan odhan ma la fahma gabadha caadada qabta ninku hadduu furo dalqadii way dhacaysaa sida awgeed buu nebigu yidhi soo cesho waa la xisaabiya dalqadeedii wa raajaca wuu soo ceshaday ha iyada cabdullaahi cabdullaahi kamaa sidii amarahu uu faray rasuulullahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama xadiidkani dhowr qodob buu ina tusinayaa oo aan ka faa'iidaysanayna dhowrkaa qodob waxaa ka mid a ah oo aan ka qaadanayno gabadha haddii la furahayo gabarh dhiig caado qabta ma fiicna in la furo sideedaba gabadha dalqada marka saddex saddex xaaladood waxaa jirta aysan fiicnayn in la furo markay dhiigga qabto dhiigga caadada kow dhiig dhalma hadday qabto gabadhii oo dhiig waa umul welina dhiiggii afartanki kamaysan bixin dhiiggii afartanka ah waa labo xaaladda saddexaad waxa weeye gabadhiyo dhiig ka qubaysatay oo daahir ah laakiin markaa ay dhiigga ka qubaysatay ninku uu la kulmay oo xiriir gogoleed uu la sameeyo o u galmooday saddexdaa xaaladoodba ma fiicna gabadha in lagu furo ma la fahmo sababtu waxa weeye saddexduba gabadhay ciddada ku dheeraynaysa hadhow markuu furo lanna gabadhan waxa la rabaa markay ninkan uu furo inay ciddo baxdo cid kaleetana ay guursato hadday u baahato laakiin gabadhii dhiig qabta hadduu furo intaa ay dhiigga qabtay iyo waxaas loo tirin maayo waqtigaa ka khasaarayaa la diidan yahay saddexdaa marxaladood marka ayadoo dhiiggii caadada qabta ama dhiiggii umusha qabta ama uu u galmooday oo daahir ah oo aan weli dhiig kala helin saddexdaa marxaladood ma fiicna inuu furo ma la fahmo waxaa soo haray hadday uur leedahay waa la furi karaa kow haddii ay dhiiggii ka qubaysatay labada dhiigkii dayno ha noqoto laakiin uusan u galmoonna wuu furi karaa haddii intuu reerkii mehersaday uusan laba kulminba la furi karaa weliba warkaas ayada wax ciddaa xataa geli mayso galabta haddii la furo int galabta haddii la meheriyo oo isla galabta la furo isla galabta haddana nin kale way guursan kartaa hadduusan aragoo reeraysan ha saasaa laga wadaa famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha gabar la mehersaday oo ayadaya ninkii aysan weli kulmin haddii sidaa lagu furo wax ciddaa ma leh wax ciddaa maleh ay gelayso marka waxaad dareemaysaa inaysan fiicnayn gabar dhii qabtaa in la furo laakiin hadduu furo ka wara furiinka waa dhacaya furinkii wuu dhacaya in gabadha la dulmiyana lama ogola wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey isku diridda dadka la isku diro in dadka la isku diro iyo in wax la kala maareeyo waa kala labo waa kala labo in dadka la isku diraa waxa weeye qof baad war ka soo qaadaysaa qof kale kalead warkii u geenaysaa dhexdoodaadna rabtaa fasaad inaad dhigtid waa isku dir laakiin cumar markuu hadda rabay inuu nebiga u sheegay cabdulaahi bni cumar oo uu yidhaahdaa sidaasuu wiilkaygii sameeyey isku dir kama ahayn gabadhuu u hiilinaya gabadhii dhii qabtuu furay buuy ninkan waa in gabadha laga qabto taasi isku dir ma aha wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'ideeyey qofkii sharciga meel kaga dhaca in lagu xanaaqi karo nebigu soo kuma xanaaqin cabdullahi bni cumar maaha macnaheedu inu cabdullahi nin xun yahay laakiin khalad buu gala nebigu waa edbinaya marka sal alla alay wasalam ardadaada wixii khaldama waa inaad sixi kartid can faatimata binti qaysin waxaa laga wariya faatima binti qays can faatimata faatima waxaa laga wariyay faatimadii binti qaysin ina qays ahayd anna abaa amar ibni xafsin abaa camar ibni xafsin ninka la yidhaahdo ayaa dallaqa furay ha-yada yaa isfuraya faadumo bintu qaysiyo abaa cumar ibni xafsin ma albatata albattata weliba wuu u dhameeyey dalaaqii maxaa laga wadaa marka hore hal dalqad ku fura mar labaad bu hadana dalqad ku fura mar saddexaad bu haddana dalqad ku fura awalba dalqaduhu maqay ahaayeen saddex bay ahaayeen wax iska joogahaya ma aha iska oday soomaaliyed waxay ka sheegahayeen islaam buu qabaa toddoba wiil bay u dhashay sideed maaqa waxay tahay markay isku dhacaan bu wuxuu yihahda waan ku fura ayana waa iskala joogtaa asna wuu iska reeraystaayo carruur bay u dhashaaba mar kastoo isku dhacaan waa ku furay buu yihahda mana ka tagto wuxuu u qabaa marka gabadha hadday waxay furmaysa inay tahay markay tagta bes laakiin guriga hadday toogto inaysa furmuu u qabaa toddoba jeer buu furashu toddoba jeer mana ka tagto asna ma daayo waa reeraystaa saasay carruur isugu dhalaan waagii dambeetuu gabar kale la baxayo masaafaysto la caraba mid kaluu rabaa inuu guursado sheekhu intay ula tegayba gabadhaan ii guuri waagi hore gabdhaha inta lala cararo wadaada loola tagaa laohan jira noo guuri soo maa sheekh baa wuxuu yidhi haya kee soo fariiso kuu meerinaya markaasuu u sug intaadan meerin su-aal baan ku weydiinaya sheekh hebel oo kale ma tahay buy oo sheekh hebel muxuu ah sheekh hebel waa nin fiican oo caanho la yaqaan buyo gabadha uu meheriyo ma furanta buy maba furantaba ma furantay buy gabadha uu meheriyo oo maxaad ku ogaatay anuguba hadda ka hore heblaaye ii meheriyey buy toddoba jeer baan fura waa furmi laadahay buy <laughs> markii ugu horrayso uu furay wuu fura yay furantaye asagaan waxba ka warqabin oo islaam waa hore ka furantay oo ajanabi ka iska reeraysta oo xaaraan ku dhex jira aqoon darradiisu marka ka hadlaayaa maaha inay reer u tahay khalad weeye marka waxaas marka albatta waa goyn xalana waa soo maraysa fabatta somayna soo dalaaqii waa dalaqadihii buu u dhameeyey ama saddexdii buu israaciyo mar buxii saddexdiiba waan kugu fura ama mid mid labada ra'yiba way jiraan ayib walxaal huwa isaguna haa'ibun uu maqan yahay maba uusa joogin ba markuu furahay warqad buu usoo dira way bannaantay ogow islaantii ninka ayagoo kala maqanoo meelo kala joogo hadday isfahmi waayeen inuu warqadeeda u diro ama telefoon ha ka furo ama whatsapp qoraal ha uga soo diro ama caadi ha ula hadlo ha yidhahdo waan ku fura intuba way ku furmaysaa malafaham qodobkaa asagoo maqan buu soo furay fariintiina waa soo gaarsiiyey wa fii riwaayati riwaayad kalea waxay ahayd dallaqa wuu furay ha iyada halaatan saddex buu ku fura saddexdaasi culimmadu waxay isku khilaafeen ma saddexdaba hal maro ku rido saddexdii dalqoodba kuu kugu furaybaa mise mid mid buu ugu furahayo tii ugu dambeysay buu soo furay labadaba tan dambaana riwaayadu riwaayad badan kusoo aroortay oo tii ugu dambaysay bay ahayd maadaamuu ka maqnaa teleefono uusan jirin gabadhii inuu furay yaa u sheegay gabadhan in lasoo furay fa arsala wuxuu usoo diray ilayha ayada wakiilahu asaga nin wakiilka ah ninbuu wakiisho wuxuu yidhi gabadhii waan furay xaaris baa culamada qaar kusuga ibnu hishaam wuxuu ku yidhi gabadhii furiinka iga gaarsiiy bishaciirin weliba ah, fa arsala wuxuu usoo diray ilayha ayada biwakiilahu wakiilkiisii bishaciirin heed xoogaa raashin oo qamadi ama masagaana wuu usoo dira wuxuu yidhi maadaama u la furay xoogaagaan cuntadaana ha haysato fa sakhidat way u carootay hu asagii ciil iyo xanaaq baa ka qabtay ciilka iyo xanaaqa maxaa la ii furay maaha waxay isu haysatay mar haddii la furo inay guriga joogayso ku cidda tirsanayso nafaqo ay leedahay biil ay leedahay intay saasay u haysatay farqi baana udhexeeya gabadha hadday dalaaqyadu rajci dalaaqa rajciga waxa wey waa gabar hal dalqaad tusaale ahaan lagu fura maagaa dhiman markaa labaa dhiman soo ma aha intaysan ciddadii ka bixin gurigii bay joogaysaa biil bay kugu leedahay masaariif bay kugu leedahay gurigaagay joogaysaa aad ku furtay laakiin gabadha dalqad lagu furay oo haddana mid labaad lagu furay oo haddana mid saddexaad lagu furay dalqadihii waa ka dhammaadeen soo maa tanoo kale weeye marka ayadu marka waxay isleedahay meel adagtid iyo nafaqaba waad leedahay waa maxay qabindina lagu siinayo lagu ambabixinahayo fa qaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee ninkii wakiilka ahaa baa yidhi maa lakii adiga kuma sugnaan calaynaa dusheena min shay-in waxba wax nafaqaahood kaleood nagu leedahay lama arko annagaaba ixsaan kuu sameyno xoogaaga masegadaa ku siinaye wax masaariif iyo biirood nagu leedahay ma jiraan oo wakiilka maxaa hadalkan ka keenay asaga waa latala wakiil buu ahaaye soo ninkaa wakiilka ma aha ninkii buu matelayaa marka wallahi waxba naguma lihid fa jaa-at way u timid rasuulallahi rasuulka alla sala alla aleyh wasalam fa dakarat way u sheegtay daalika arrinkaasi lahu rasuulka sidaasaa ku dhacday tiri faqaala wuxuu yidhi laysa laki adiga kuma sugnaan calayhi dushiisa nafaqatun wax nafaqaya biil ninkaas kuma lihid soo dalqadahaaga ma dhammaan haa soo tii ugu dambaysay maaha hal xaboo biiloo aad ku leedahay lama arko masaariif kuma lihid wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa walaa sukna meel la degana kuma lihid ma laba masle mase hal masley kale yihiin laba masley kale yihiin nafaqadu waa lacagtii iyo biilkii la siinaya yoomiga ahaa sakankuna waa meeshay degaysay ma la fahma marka meel aad degtidna kuma lihid ninkaas waajib uguma lihid nafaqa iyo biilla kuma lihid wuxuu asagu ixsaan kuu galay xoogaaga qabandidaa qaado taas marka waa laga qanciyey fa amara wuxuu faray haa ayada an tactadda inay ku cidda tirsato fii beyti ummi shariikin gabadha ummu shariik loo yaqaano gurigeeda ku cidda tirsabi inta ciddadaadu dhammaanayso aad ka cidda baxayso oo dhiig kugu dhacayo ad ka qubaysanaysid wakhtigii ciddada intay kuu dhammaato waxa weyaan ha ka tegin gurigaas uma qaala nebigu wuxuu ku yidhi markaa kabacdee tilka taasi tee ummu shariigtii aan ku uri gurigeeda tagoo ku cidda tirso imra'atun haweeney wey yaqshaa uu dabool ay imaanayaan ha ayada asxaabi asxaabtayda islaantaa aan gurigeeda kuu diray oo mushariika ah raggaa ku badan waa maamo weyn martiqaadka iyo dadka raggaa ku badan oo mar walba gurigeeda yimaado cuntooyinka ka cuna aduguna gabar waxaa tahay dee maanta o dhan xijaab kuma taagnaan kartid marka umushariik gurigeeda waan kaa wareejinayaabu ha tilka taasi imra'atun haweeney wey yaqshaa waxaa yimaada ha ayada u yimaada asxaabi asxaabta maxay kasoo doonaan xoogaa xunti bay haysato saxaabaday caawin jirtay ninkii aan waxaysanin gurigeedaa la yimaada haye maxaa la sameeya ictadii waxaad ku cida tirsataa cinda bni ummi maktuum ibni ummi maktuum agtiisa ku indha tirsa ummi maktuum waa ninkii muadinka adinka nabiga u aandabi jiro indhoolka ahaa hadda nin indhool ah maanto dhan gabadho hadday hormarayso ayadoon xijaabnin ma waxbuu ka arkahayaa marka gurigii bay joogtaa gurigiisi bay ku nooshahay ma xijaabanaysa xataa ma u arkahayo ka gurigiisa ku cidda tirsa maxaa dhacay fa innahu asagu rajulu nin weeye acmaa oo indhoolo ah tadaciina waad dhigaysaa hiyaabakii dharkaaga agtiisaad dharka ku dhiganaysaayoo xijaabadaadaad meel dhiganaysaayo dircaaga iyo guriga ku joogaysayo guntiinadaada mana ku arkaayo asagu fa idaa xalaltii markaad xalaalowdid maxaa laga wadaa markii ciddadu kaa dhammaato fa aadinnanii isoo ogeysi bu nebigu sal ly slm fa aadinnanii isoo ogeysi markaad ciddo baxdid oo aad guursan kartid markaa isoo ogeysi qaalat waxay tidhi falamaa goortii xalaltu aan xalaaloobay dakartu waxaan u sheegay lahu nebiga gabadhii way xalaalood way xalaalood malefka wax laga wado ciddadiiba ka baxda waa ciddo baxda waxaan u sheegay nebiga anna mucaawiyata bna abi sufyaan mucaawiyihii ina abi sufyaan mucaawiya waa saxaabi aabbihina waa saxaabi waana nin quraysheed oo nebiga qaraabadiisa ah mucaawiyata bna abi sufyaan kow iyo wa abaajahmin abaajaham ninka la yaqaano loo yaqaano anoo kitaab akhrinaya hadda ka hor masaajidka hidaaya wa jahmin khatabaani way soo dooneen nin odaya markii ag fadhiyey markaasuu wuxuu abujahamkan aan sheegayo wuxuu mooday abujahl markasu wuxu subxaana allah waa maxay jahlka aad sheegayso saxaabada ku dhex jira marka jahl ma aha waa jahm abujahm jahm wey iyo wa abaa jahmin ninka abujahm loo yaqaano ayaa khatabaani isoo doonay maqa nin wey labadoodu ma wada socdaan oo siya waxuma rabaan mucaawiyana iskiisu gabadhaan u rabaa abujahamna iskiisu u raba labaduba waa isa soo sharaxe mid walba wuxuu yidhi anaa ku raba marka nebi allow ciddadiina waa ka baxay guurra waa u baahnaay labadaa ninna shukaansi bay iga codsadeen iyo inay la sheekaystaan oo bal aan fiiriye maxaa kula quman bal nebiga u fiiriya wuxuu sameeyey sala allah alay slam fiicnaanteeda markaasuu faqaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu caleyh wasalama amaa jahmin abujahmin jahm ninka loo yaqaano waa kii dambe soo ma aha falaa yadacu ma dhigo casaahu ushiisa can caatiqihi luqunta kama dhiga waa nin dilaa ah haweenkuu dilaa haddaad guursatid ulbu maanta o dhan wataa tib ah haddaad isku dhacdaan oo xolladu kaa jabinaya waa ku garaaca hadhow nabi allo waa la idilay uma soo ohan karti ma la fahma aniga ninkaas dumarku dilay ogow ninkii meesha ma joogo ninkii meesha ma joogo waa maqan yihi maxanbaa tanoo kale xan ma aha sababtoo gabadhu nabiga waa la tashatay soo maaha nin aad cillad ku ogtahay hadday gabar kaalata soo tiraada ninkaasaa isoo doonay guur buu iisoo bandhigtay kaasaa xalay dhale weeye lama arag asagoo kaleeto haddaad ku tirahda waxna aad ku ogtahay tahay ah gabadhaas waad khayaantay wuxuu ku wanaagsan yahayna u sheeg laakiin intaanu cilluu leeyahay kudheh haddaad ku qaadanay si aday kuu taalla hadduu dumarka dila waa le dumarku dila hadhuu ilkuhu kaa daadinaya ogow la soco hadduu bakiil yahay waxaad leedahay siisa kale waa u fiican yahay waa nin ahlu salaada akhlaaqdiis waa fiicantahy lakin waa bakiil gaajaad gurigiisa u baktinaysa hadduu balwadi leeyahay waxaad leedahay shanta salaadood wuu tukadaa laakiin wuxuu maanta dhan cunhayaa tumaaka iyo waxaan loo joogin buu cunhaya waad u sheegi gabadha khiyaani mayse ninka kula tashaday oo ku yidhi gabadhaas reerka u joogtaha rabaa inaan guursado haddaad gabadha cillad ku og waad u sheegi war waa mid mooryaano maalin walba iska baxda xijaab la-aan bay magaalada ku martaa baad leedahay waad haddaad ku og hadda haddii kale caayi mayse haddii aad cilad ku og tahay salaad la-aan waxaad leedahay ma i tukato waa gabar qurux badan seeda kale waa fiican tahay laakiin waa salaad la-aan wixii cilado aad ku og diintuna taasay keenaysaa marka nebigu wuxuu yidhi ninkaas waa dilaa culammada qaar baa waxay yidhaahdeen ninkan falaa yadacu casaahu ushiisa kama dhigo can caatiqihi waxaa laga wadaa saddex waxyaalood buu nebigu ku fasi ayay culammadu ku fasireen saddexdaba kii la yihahda haweenku ma jeclaa la yihahda kow waa nin safar badan oo dee waagi horeeto waa la safri jiray ushaa maanta dhan halkaan inta la gashada wax lagu qaadanay soo maaha ninkaas waa nin fiican lakiin waa safar badan yihi hadda gabar maalin walba ninkeedii maqan yahy waxa laga yaba hadhow inay tiraahdo ninkii isku dhacaano waa isweyno intaasoo sanu iga maqan yihi kow tafsiir labaad baa wuxuu yahay falaa yadacu casaahu in la yidhaahdo waa ninkaanu waa sidii aan ku fasirno waa dilitaan badan yahay tafsiir saddexaad baa wuxuu yahay waa nin hinaas iyo masayr badan masayr waa maxay kuwii xal aan soo sheegayna so garmaysa ninka gabdhaha guryaha dusha kaga xidhahay oo ninkii meel maraba yidhaha ninkaas adigu kusoo fiirinaya soo maha telefoonkiisaad haysaa yaad la hadlayso oo waswaaska qaba saddexdaba haweenku waa nicib yihiin ninka safarka badan kow ninka haweenka laaya labo ninka masayrka badan oo maanto dhan gabadha la dagaalamahayo la tirsanahayo saddexba haweenku waa nicib yihiin saddexdaa kii lagu fasiraba midaysan jecleen baa loo sheegay kaa iska daa marka yaa soo haray usaamo soomaa ninka la yihahdo mucaawiya wa amaa mucaawiyatu mucaawiya fa sucluukun cayr weeye laa maala waxoola la yihahda lahu asaga uma sugna shilin lacagaba ma haysta muxuu kuu guursadaaba asaga unbaa iskii isu soo sharaxay eh beerkiisa beerka marxigay soomaalidu yidhahda hal xaboo shilil amahay si uu kuu guursado labadii nin oo ay tiri nabi allow labadaa nin baa guur iisoo banigtay labadiiba nabigu marka wuxuu yidhi ha aadi maxaa xala marka mid saddexaad oon qalbigeedaba ku jirin buu nabigu usoo bandhigay muxuu ku yidhi wuxuu nabigu yidhi inkaxii guurso usaamata tabni zaydin usaamihii ina zayd ha guurso fa karihtu waan dhibsaday bay tiri hu usaame ninkaa usaamahu nabigu leeyahay guurso waa nacaytay nin la tusi karaba ma ah maxay ku nacda waa sheegi doonaa uma qaala nebigu wuxuu yidhi inkaxii guurso usaamata bni zayd haddana nebigaa ku celiyay usaame guursabi fa nakaxtuhu waan guursaday huu usaame fa jacala wuxuu yeelay allaahu alle fiihi dhexdiisa khayran khayr nin khayr qaba oo duca qaba oo aan ku farxay noqotayt yuu noqday waqtabadtu waana jantay tiri bihi asaga jamashadu waxa weeye qofka aad aada ugu haysatid waxaa la yidhaha habi baan ku-aa soo maaha nin ay habi ku tahay way aada ugu faraxsan tahay buu noqday ninkii labadaa ninoo horeba markay shukaansadeen oo guur usoo bandhigteen nebigay kala tashatay usaame nebigu markuu yiri guurso maxay ku diiday somay fakarihtuhu saddex waxyaalood bay usaame ku diiday kow usaame waxay ku diiday ayadu horta waa gabar qureysheed oo carbeed ma la fahma asagana aabihiis baa addoon la xoreeyey ahaayoo nin reerka ka dhashay ma ahayno waa nin aabihii addoon ahaan jiray dee usaame zayd baa dhalay falamaa qadaa zaydu minhaa soo qur-aan kumid arag zayd ibnu xaarifihii nebigu uu xorayn jiray waid taquulu liladii ancama allaahu calayhi wa ancama allaahu calayhi ilahay baa u barwaaqayy muxuu ugu barwaaqayey islaamnimada wa ancamta calayhi aduguna waad u barwaaqaysay maxaad ugu barwaaqaysay xorayntaad xoraysay aabbihi baa marka addoon la xoreeyey aha waxay leedahay marka nin aabbihi addoon ahaa oo addoonnimo soo maray miyaa anoo gabar quraysheed oo reer beni hebel wax maanta soomaalida ku faanfaana soo ma arag xoogaa dhankaa way ku nacaysa waxaa kale nin madow badan oo aad u madow bu ahaa usaame aad u madow badan buu ahaa waxaa saddexaadoo jiray usaame iyo aabihiis isuma ekayn aabihii boxosh cad buu ahaa aad u cad isaguna waa madoobaa dadka qaar baa waxay odhan jireen marka muusan dhalin waa un loo saariyaayo waa ina zayd baa la iska yidhaahdaaye nuxnux magaalada dhexdeeda waxaa jirtay inuusan dhalin ah gabar hadda guursanaysa nin magaalada ay ku jirta aabihii ma dhali soo dhin ma ah saddexdaa waxyaaloodo markay fiirsay mid afraad baa jirtay oo ah markay guriga joogtay ma garanaysaan ibnu ummi maktuum ay ku cidda tirsanaysay soo nebigu ma odhan markay ciddadu kaa dhammaato isoo ogeysiiso muuse odhan hunguri a ah waxaa galay soo nebigu asagaaba ku rababa markaad ciddada ka baxdid armaaba nebigu ku guursada sal alay wasalam marka nebigayba isku wadday inuu iyadu guursado halkaasayba hankeedu jirayba marka usaamo guursa hadii la yidhao aabihi addoon ahaa ayana nebiga ay filanaysay waa isu qaban weyday riwaayaadka qaar baa waxay caddaynayaan riwaayada muslim oo kaleeto markuu yidhi usaamo guurso bay tiri usaamo ah ta soo booday waa wax la yaab ayba ku noqoto suu yidhi haa usaamo ah haa markaasi w macnaha way la yaaban tahay ba usaamo guurso markii hadalkii soo celcelisay baa nabigu ku yidhi sala alla alay sl rwayadka qaar ba waxay tilmaamaya inay tiri culamada qaar tilmaamaa dhuunta allah igu dhufta kaa haddaan guursaday tiri halkaa rubadda allah gooyo markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi daacatullaahi wa daacatu rasuulihi khayrun laki ilaahay iyo rasuulkiisa inaad adeecdaa kuu khayr badan maa ka joogti hadalkaa markay maqashay gabar saxaabiyadu imaan badan bahayd bay tiri waay ilahay rasuulkiisaan isu dhiiba ninkii ay guursatay oo shalaytay ay ka faanaysay wuxuu noqday nin in allaale intii rag ay soo marto dhan ka fiican la heli karinba waa iyadaas leh fa nakaxtuhu fa jacala allaahu fiihi khayran ayadii baa ka warramaysa ninkeeda gabadhu hadday wanaag ka hesho inay amaanato tiraa nin fiican baa qaba mas-uuliyaddeeda wuu ku filan yahay nin wanaagsan weeye inaga soomaalida waxaa laga inugu badan jafaafka jafaafku waa maxay ninku gabar fiican hadduu qabana ma ammaano ayana nin fiican hadday eh, uu qabo ma ammaanto ha wallaahi kii annaga noo joogay odhanaysaa marka qaar kii annaga noo joogay ninkeedii bay ka hadlaysaa isaguna waxaa laga yaaba gabar xaafadeena inuu yihahdo ayadiibuu ka hadlaya xaaskayga inuu yidhaahda iyo jacaylkeeda inuu muujiyo midna ma ogola marka gabadha xaaskaagaya hadday wanaagsan tahay waa lagu ammaanaa wixii wanaagu ay samayso ninkaagu hadduu fiican yahay wanaagiisa waa lagu ammaanaa waana loo qiraa marka iqtibaadka waxa la yidhaha waa jamashada shayga la janto loo bogo nin ay u bogtay buu noqdo marka xadiidku marka muxuu inoo faa'ideynayaa dalqadaha saddexdaa inay israacaan oo waa maxay ninku hadduu reerkiisa ku yahahda saddexdii aan kugu qabay yaad iga furan taha saddexdaba waa israacayaan hal mara ah ixtimaal kalena wuu jiraayo hal dalqa oo keli ah wuxuu kaloo xadiidku inoo haweeneyda noocaas noocaasa ah ee dalaaqeedu baa'inka yahay oo aan ciddada ka noqoshada lahayn masaariifna ma leh meel la dejinayana ma leh xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey saan horey u tilmaanay haweeneyda ayadoo ninkeedu maqan yahay hadduu soo furo furiinkaas waa dhacaya lakiin su-aal baan idin weydiinaya tusaale ahaan bishaan hadda maaqay maraysaa caaw maaqa wey twenty six mia ninbaa xaaskiisii wuxuu soo furay bisha kowdeedii yuu fura warqad buu tusaale ahaan usoo dira whatsappka uga soo dira ayana whatsappka waa ka hadlaysnaaba caawi oy lix iyo labaatan tahay bay usoo dhacdo warqaddu furiinkeeda mucaawi ka bilaabanaya mise bisha kowdeeda markuu warqaddu soo diray ka bilaabanaysa caawi ka bilaaban maayo markii uu furay ka bilaas asagaa wax ka furmeen ayada maaha wax wax ka furmeen soo maaha ayada weeye marka asaga weeye waxay wax ka furmeen ninkiibaa waxa weeye muddaala la markaasuu yi markaasu wuxu gabadhan waxaan furay afar bilood ka hor ayaan furay caawuna sidaas yiri waaba ciddo baxdayba gabadhii caawada u yiri gabadhaan afar bilood ka hor baana fura isla caawa la gurin kara gabadhi waa ciddo baxda sababta waxaa laga soo tirinayaa furiinkiisii markuu wax furay milafan qodobkaa ee ayada ogaalkeeda laga bilaabi maayo ayadu caaway ogaatay laakiin intaas way furaydo ayadaan war haynin iyo xog xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey furiinka inaad cid u tala saaran kartid wakaalo gabadhan in la furay soo nin looma soo tala saaran ogow nin hadduu ku yidhahda reerkaaga aad qabtid aan kaa fure walaayadda aniga igu soo wareeji dalqadaha tirahda waan kuu wareejiyo o yidhaha waan kaa fura way kaa furmaysa iska ilaaliya hadhow wayaan laydin siri hadduu ninku yidhahda reerkaaga dalqadihii aad qabtay igu soo wareeji anaa wakiilkaaga noqonayo aad ku wareejisid oo yidhahda waan kaa furay xaaska waa kaa furanta ayada xaaska ku qabta hadday ku tirahda igu soo wareeji anaa inoo haynaya kolley waxma kala nihin waa isqabnaa soo ma aha igu soo wareeji dalqadaha aniga igu soo wareeji waad tirahdaye saddexdii dalqadood aan kugu qabay adaa inoo haynaya oo ku tirahda waan isfura <laughs> horey ka furmaysa way isfuri karta sababtoo ah, waxaan adaa iska lahaa dalqadaha soo ma ayadaad ku wareejiso wakiil uga dhigta ayana waa goys waa ku furay tiri ayadaa furaysaba horuu ka dhaqaajina marka islaanna ha isaga dhiibi mid kaleetana ha isaga dhiibina dalqadaha adugu haysa aduu ilaahay ku dhiibay xagso haddii laakiin furriin dhab ay kaa soo go'do markaa qof waa u wakiilan kartaa ayada xataa waa loo wakiilan kara xadiidku wuxuu ina tusinaya aan ka qaadanaynaa oo waxyaalahan ka faa'idaysana ka inay bannaan tahay haweeneydu haweenay wanaagsan hadday tahay iyo haddii kaleba gurigeeda in lasoo booqan karo dan iyo maslaxa loosoo booqan karo gabadhii hore uu yidhi gabadha gurigeeda ku cidda tirso nebigu wuxu yidhi iska daa rag badan baa gurigeeda yimaadeen soo maaha maslaxay u imaan jireen waa soo booqan jireen oo cuntaa laga heli jiray waa kaasa wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey gabadha dalqada ahdu baayinka yihiin oo ciddadii waxawey dalqadihii loo dhammeeyey shukaansigeeda iyo in lala haasaabo in loo bandhigi karo laakiin ay tahay tacriid iyo sarbeeb ayib xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid ah gabadhu gurigii lagu furay way ku cidda tirsan laakiin dani hadday keento guri kale way aadi kartaa iyo baahiya dani hadday keento hal gabar inay rag badan isla shukaasan karaan bu xadiidku inoo faa'ideeyey xagyaa laga qaadanaya yaa sheegaya meesha laga qaadanaya yaa usta ninka la yidhaahdo gabadhan waxaa waxay sheegtay waxaa isoo doonay yaa isoo doonay mucaawiyat bnu abi sufyaan iyo abujahmin soo maaha labaa kala jirta marka gabadha haddii intay nin la heshiiso oo ninkii doonto oo sooriyo kala baxo oo la ballamiyo oo la yidhahdo tusaale ahaan carafada markay dhammaataan oo gabadha kuu meherina gabadha waa gabar doona sooma gabadhaas inaad tiraha anna waa shukaansanahay waxa laga yaaba inay ninkii diiddo aniga i guursato xaaraam wey lama ogola gabadhan ninbay u caleema saaranta uma riimantaha taaban laakiin gabadhii haddaysan doonayn gabar madax bannaanna ay tahay toban nin intay la sheekaysatay midkay rabta kala baxaysa ma la fahma kana way fiirin kana way fiirin dabcigiisay ka fiirinaysaa muusiqadii haysuu dhegaysaa way fiirin kii la qumanaada ooy u bogto oo diintiisa iyo akhlaaqdiisa ayay kala baxaysaa ayaguna ceeb kuma aha inay wada shukaansadaan ama hay is ogaadeen ama yaysan is ogaan musharaxiinta madaxweyneyaasha mid ar boqol labaatan hal mar is soo sharaxaysa nasiibkiisa ninkii ku guulaystay waa musharaxiin raggaani marka musharaxiin wey baarlamaan la-aan baa hayse waa musharaxiin ayib xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideeyey waxaa ka mid ah insaanka qofka walaalkaaya markaad u naseexaynaysid oad wax u diidantahay waxa iska daa sababkaad ugu diidantahay inaad u raacisid nebigu ma sameeyey kaa ha guursan maxaa dhacay waxba ma haysto waa cayr kaasna ha guursan maxaa dhacay waa kutumahaya iska ilaali cilladuu u raaciya nebigu sal alay wasalam laakiin hadduu nin kula tashallino gabadhaas rabaa inaan guurso ad tira iska dhaaf maya ha guursan maxaa dhacay anaa ku eri mar haddaa idi tirahdee maxaad igu diidantahay maya saas waa isagaa laga yaaba inuu rababa laftirkiisa kaa la tashanayso kuwa saas waaye laga yaabaa inuu rabo adna kuu diidan ya gabadhi inuu caayana ma rabo ayib taasina waa waa masale muhiima ah in lagu baraarugo xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey dadka culummada iyo aqoon-yahanku ardadooda iyo inay u naseexeeyaan oo u khayr miiraan oo daacad u noqdaanoo wixii dantooda ay kala shaqeeyaan oo ardaygu hadduu kula tashado maalan guurkaala tashado iyo waxyaalaha la midka inaad u sheegtay wixii maslaxa ay ku jirto taana xadiidku waa inoo faa'ideynaya waa ka qaadanayna xadiidku wuxuuna tusinayaa gabadhu hadday guursanayso hadday ayadu wax dooranaysana qof ahlu diina ha doorato oo diin ilaahay leh culamada qaar baa waxay odhan jireen gabadhaada yaan u guuriyaa gabadhayda markaasuu nin ilaahay ka baqaya ogow qurux ma aha maal ma aha wax kale ma aha boqortooyo u kasoo jeedama nin ilaahay ka baqay suu maxaa dhacay hadduu raboo jecel yahayna jacaylkaasuu ku haysanaya hadduu nacoy qancin weydana ku xadgudbi maayo tartiib buu u furahaya gurigoodii ugu soo celinahaya laakiin inaan ilaahay ka baqaynin hadduu guursado waxaa laga yaabaa reernimana inaysan ku haysan dhuuntaas uu galo naftii u keeno ayadina ay silcdo war gabadha iska furmaya ma furhay nag laga samro waayahayaa dhaqo ma dhaqanayo xaraglama sitaan si loo gala ma leh marka gabadhu hadday nin dooranayso waxa ugu muhiimsan akhlaaqiya dabeecad ha noqoto haddii asagoo akhlaaqiya dabeecad leh ilaahay wax kaloo wanaaga ugu daray oo uu maal leeyahay oo uu qurux leeyahay oo reer fiican ka soo jeedo oo wax kale u leeyahay waa waxaagi waxa la kugu dar hadduu gabar ninku guursanayana labadaa qodob ha ka fiiriyo diin iyo akhlaaq ayadiyo diin leh hadday wax kale kusii darsato qurux leedahay oo maal leedahay oo reer fiican kasoo jeedo waxa weeyaan wixii gabar loogu xilin jiro dhan ay leedahay waa khayr iyo barako laakiin maxaa aasaasi ah addiin waalkhuluq diin iyo dabeecad diin markaan leenahay inay qur-aanka xifdsan tahay maaha ninku inuu afarta madhabadoodba ka jawaabahayo oo xaaji yahay oo ma aha diinta laguu sheegahayo wixii uu yaqaano diina waa inuu ku dhaqmayo akhlaaqdana waa maxay waa inuu dabeecad fiican yahay waxaa dhici karta qofku inuu diinta yaqaana lakin usan dabeecad fiicnayn waxaa dhici karta inuu dabeecad fiican yahay lakin xabad diina uusan lahayn marka labadaa qodobba waa muhim labadaa qodobba usaame diin baa lagu xushay waana lagu guulaysta hawshaas ayada khayr iyo barakay ka hesha khayr iyo barakay ka hesha ayib labadaa saxaabiya uu nebigu wax ka sheego midna uu yidhi waa cayr midna uu yihi dumarkuu laayaa fa daraabun lilnisaa dumarku aad u garaaca uu nebigu yii sal ly wasalam riwaayada muslim ba ah daraabun lilnisa daraabun lilnisa waa maxay ma aha waxa weeye dumarku garaaca keli ah aad buu dumarka u lafa bixiyaa wey kow buu kaga siinahay aad buu u dilaa u tumaa xan ma aha sideedaba bani aadamka xantu waa maxay waa dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalka inaad ka sheegtid wuxuu dhibsanayo adiga maanta haddaad ila tashato tiraahdid heblaayaan rabaa inaan guursaday iga war oo aan idhaahdo heblaaye qof fiican maahanoo saasay ku xunta heblaaye in warkaa laga sheega ma jecesha ma jecla haddii aad tidhahdid hebel baan rabaa inaan guursadee ka waran oo aan ku idhaahdo ma fiicna dumarkuu garaaca hebel hawsha ma jecel yahay in laga sheego maya hadda xanti waa tahay ayadoo sidaas waxaa jira xanta waxyaalo laga soo reebaa jira tanoo kale ka mid ah qof hadduu kula tashado u daacad waxaad tidhahdaa wixii qofka aad ku ogtaho dhaliila u sheeg wixii wanaagu aad ku og tahay hadduu kala tashado u sheeg ayib kitaabu lciddati ciddadii ayuu kitaab yahay afar xadiidu musanifu ku sheegi baabulciddati ciddada ayuu u baab ciddadu waa maxay gabadhii la furay imisay ciddo tirsanaysaa gabadhiisa laga dhintay imisay ciddo tirsanaysaa ayuu ka wadlay afar xadiid buuna sheegi doonaa baabkan baabulciddati ciddadii ayuu u baabiyay ayib can subaycata alaslamiyati waxaa laga wariyey annahaa iyadu kaanat waxay ahayd tata taxta sacd bni khawlata sacd ibni khawla ayaa qabay oo ku hoos noolay wa huwa isaguna min bani caamir bni lu'ayi min bani caamir ibni lu'ayi reerkaasoo ka tirsanaa wa kaana wuxuu ahaa miman dadkii shahiida xaadiray badran dagaalkii bader saxaabi weyn buu bader ka qayb galay fa tuwufiya waa la oofsaday canhaa iyada xaggeeda fii xajati lwadaaci xajkii sagoontiga xajkii ugu dambeeyo dee nebigu uu xajiyeyba xajkaasaa ninkii dhinta wal xaal hiya iyaduna xaamilun ay tahay mid uur leh gabadha uurkale ninkeedu hadduu dhinto cidday gelaysaa falamtanshab maba aysan sii nagaan falamtanshab macnaheed waxa wey falamtamkuth maba sii nagaanba maba sii jooginba hee an wadacat inay dhigtay xamlahaa uurkeedii bacda wafaatihi geeriisa ka gadaal markuu saa u dhintayba way umusha wawlaatulaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahunna gabdhaha uurkale ciddadoodu waa uurka inay dhigaan gabar caawa raximkeeda ilma galeen oo bishii koobaadba hadda uur leh hadda uur yeelatay ninkeedu caawa hadduu dhinto caawa uurkeeda ilma galeen caawuna dhinta ninkeedii sagaal bilood oy uurka leedahay cidday ku jiraysa ma la fahmo ayadoo sagaalkeedii go-een oo caawa ama hameen damba dhalaysa hadduu ninkeedii dhinto maalan ninkeedii baa galabta dhintay ayana caaway dhashay waa ciddo baxda isla caawdii waa la meherin karaa gabadhaas isla caawadii ninkeedu uu dhintay waa la meherin karaa uurka gabadha le waa saas waxaa la mid a ah haddii la furo gabar baa nin furay sagaal bilood ah saas afka uga soo baxda u yidhi waan ku furay foolbaaba baaba qabatayba waa dhasha horay ka cidda baxda nin bay guursan kartaa ninkay rabtay guursan karta waa hagaag marka marka ninkii isla markiiba way dhasha markuu dhintay falamaa goortii tacallat ay ka daahirooday ay dahurat weeye markay daahir ka noqotay tacallat saasaa laga wadaa min nifaasihaa dhiiggii dhalmada nifaasku waa dhiigga dhalmada weeye dhiiggii umusha markay ka daahirowday tajamalat waxay isu qurxisay lilkhutaabi ragga wax shukaansaday isu qurxisa cillaanka iyo xiniga iyo xijaabada qurxsan oo ay qaadatay iyo kaala arag gabadhii waaba isqurxisay waxay isu diyaarisay markay ciddadii ka baxday oo umushay inay guur raadsato oo ay ninkii anfaco guursato tajamalat waxay isu qurxisay lilkhutaabi kuwa shukaansada ee guursanaya fa dakhala waxaa usoo galay calayha dusheeda abusanaabil ibnu backik abusanaabil ibnu backik nin loo yaqaanaa usoo galay rajulu nin weeye oo min bani cabdidaari reer bani cabdidaar ah fa qaala wuxuu ku yidhi laha iyada maali maxaa ii sugnaaday maa maxay baa lii aniga ii sugnaaday araaki xaalaan ku arko mutajamilatan xaalaa tahay mid isqurxisay war waa adiga xaragoonahayo garaarta ridahayo laafyoonaya maxaa kugu dhacayb lacallaki ma laga yaabaabay gabar yahay tarjiina inaad rajaynaysid linikaax guur ma laga yaabaa inaad saan isu qurxisay aad guur rajo ka qabtid wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa anti adugu asagiibaa hadlahay binaakixin mid guursan kara inaadan ahayn mid guursan karta inaadan ahayn xataa yamura ilaa uu ku soo maro alayka dush calayki dushaada arbacatu ashharin afar bilood iyo wa cashrun toban beri waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna marka fiiriya afar bilood iyo toban habeen baad sugaysaabi afar bilood iyo toban habeen ilaa aada sugtid ninkaagiibaa hadda dhintaybi markaas adna waxaad rabtaa inaad horey shukaansi ka bilowdid joojbi hawsha wallahina wuu mara qaalat waxay tidhi subayciyatu gabadhii subayciya la odhan jiray falamaa goortii qaala uu igu yidhi lii aniga daalika arrinkaas jamactu waan kulmiyey calaya dushayda hiyaabii dharkaygii xiina waqtiga amsaytu aan galabaystay galabkii markii la gaaray xijaabadeydii iyo maryahayga waan wada gashaday tiri awal miyay qaawaneed maya macnaheedu way baxaysaa inay tagtay rabtaa meel bay u socotaa nebigay aadaysaa waan xijaabto dharkaygii baan xirtay tiri fa ataytu waxaan u imid rasuulallahi rasuulka alla sala allahu alayh wasalam fa sa'altu waxaan weydiiyey hu nebiga can daalika arrinkaa nebi allow odaygii waa tuu dhinto xaajatulwadaca ku dhintay aniguna xaamilo waataan ahaa isla markiiba waan dhalay waxaan isu haystay inaan ciddo baxay ciddaan rabo iyo calafkayga aan u raadsan karo laakiin abu sanaabil wuxuu leeyahaa weli ciddadii kama dhammaana waad khaldan tahay oo laf cad baa toobin ku haysaaye afar bilood iyo toban habeen ha sug hawshaasi ugu yidhi fa ataanii waxaa ii yimid fa aftaanii wuxuu ii fatwooday nebigu qad xalaltu inaan xalaaloobay soo saa idiin qori maayo mase ka booda haa fa aftaanii wuxuu nebigu ii fatwooday qad xalaltu inaan xalaaloobay biannii anigu qad xalaltu inaan xalaaloobay xiina waqtigii wadactu aan dejiyay xamli uurkayga markaan dhalay wa amaranii wuxuu i faray bitaswiiji guursasho in badaa hadday ii muuqata li aniga hadday kula qumatay waad guursan kartaa hadeerba waad guursan kartaa marka saxaabigii gabadha kee saxan waa laba saxaabi yaa gar leh gabadhaa ka saxan gabadhaa ka saxan qaala bnu shihaab wuxuu yidhi walaa araa anugu uma arko ba'san wax dhib ah kadaba abu sanaabil iyo dhexda midinku jirta walaa araa uma arka ba'san wax dhiba ah an tatazawaja gabadhu inay guursato xiina wadacat markay umushay oo ilmihii dhigtay wa in kaanat haba ahaata fii damiha dhiiggeedii dhalmada iyo umusha mid ku dhex sugan hayra annahu laakiin ninkii guursaday hayra annahu laakiin amar yashaaniye laa yaqrabu u dhowaan maaya haa iyada zawjuhaa ninkeeda guursaday xataa tathura ilaa ay ka daahirowdo oo dee dhiiggii dhalmada uu ka go-o saasuu ka wada xataa tathura xadiidkanu intaan waa ka faahfaahsanaayo ninkan saxaabiga ahoo abu sanaabil leeya ma ujeedaan isagaa gabadha u yimid gabadhiyo markaa umushaybu u yimid markaasuu aan ku guursado markaasay diidda markay diiday su-aashuu ku qalluuciye marka <laughs> wuxuu su-aasha ugu qalluucinaya gabadho gabar diiday bay ahayd waxaa kale gabadha ehelkeedii baa maqnaayoo safar ku maqnaayo wuxuu islahaa markay yimaadaan aad tiraad hormagaciin jiriya gabadhi waa i diidaya hala i qabto hala isiiyo marka wuxuu rabaa inuu jugjug meeshaada joogo halkaa isii joogto aysan ka fakan wax ka jira lama arka buu yidhi weliba maad xalaaloobin ciddadii kamaadan bixin afar bilood iyo toban hayn baad sugaysaa waa ka nebiga markay u sheegtay wuxuu yidhi kadaba abusanaabil bed buu kuu sheegay bi waxba kama jiraan kelmaddaas ayadaa uu ku khaldama saxna ma ah buu nebigu ku yidhi sal alay wasalam ayib xadiidku markaa dhowr qodob buu inoo faa'iideynayaa kow xayaatadii nebigu uu noolaa asagoo joogaa waxaa dhici jirtay masaa'ilka diineed inay saxaabada qaar ka midu ka jawaabaan ama khalad ha uga jawaabeen ama saxadda ninkana jawaabu bixiya soo maaha waana ku khaldama nebigoo nool bay marka saxaabadu fatwoon jireen laba xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid ah haddaad wax fatwootoo sheegtid wixiina wax khaldan ay yihiin dee wixii aad ku dhistayna waa khalad khalad bay noqonayaan wuxuu xadiidku inoo faa'iidayoon ka qaadanaynaa gabadha laga dhintay laakiin uurka leh ciddadeeda iyo intay ciddada ku jiraysaa waa intee waa intay uurkaa dajinayso xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid ah gabadhu cidda shukaansanaysa oo isleedahay guur iyo mustaqbal kala hadal waxaan shukaansiga mala yacniga noqday ka hadli mayno waa gabar mustaqbal rabta guur iyo calaf raadinaysa saxa iyo nin hawshoo kale raadinahaya laba qof oo wanaagsanna ah waxaan ka hadlayna waxaas weeye gabadha noocaasihi inay bannaan tahay inay isu qurxiso shukaansiga shukaansiga cidday la sheekaysanayso laakiin qurux nooceeyoo kala weeye quruxda noocaasoo kaleeta waxaa la rabaa dee inay noqoto qurux aan sharci ilaahay ka hor imaanaynin maalan labis jirkeeda sawirayoo kale hadday xerato lama ogola sunniyahoo kale hadday qorqorto xirxiirto kale lama ogola ee timaheedoo kale tima aysan lahayn hadday samaysata ka waran midab aysan lahayn iyo diyaana hadday soo marsata ka warran oy tiraahdo carab baan kasoo jeedaa hadday tidhaahda maalqabeen baan ahay oo hantibaan leeyahay oo guryahan dheerdheer anaa isli ka dhista ka war hal xabana kama jira cashada iskama bixin karto maxay u taraysaa waa been soo maa isaga laftirkiisu inuu intaa u sheega lama ogola waa xaaraan waa qof mare uusan lahayn qabo marka been weeye hadhow markay timaadana dee been baa la imaanaya hadhow marka lama rabo gabadha waxaa la rabaa wixii ciladoo jirta inay u sheegto ninka isaguna uu sheego caadina loo wada sheekaysto ayib haweenaydu inay guursato waajibkuma aha xadiidka laga qaatay see looga faa'idaysan nebigu wuxuu faray inay guursato in badaali hadduu ii muuqda anigoo ila qumanaato jooskayga miyaa la yihahda aad tiraahdaa haddii anigu aan ka helay inaan guursado laakiin khasab bay kugu tahay markaad ciddo baxda inaad hore ka guursatid nabigu muuse ore sala alla aleyh wasalam xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyoon ka qaadanaynaa haweenaydu cilmi raadinta inay gurigeeda uga soo bixi karto gabadhaanu gurigiibay ka tagto inta maryaheeda aruursatay soo maaha maxay raadinaysa cilmi marka madarasay imaan oo masaajid bay imaan oo jaamacad bay aadan oo cilmi way usoo raasan karta laakiin xushmada islaamka iyo ixtiraamkaba waa inay ilaaliso oo gabar dhowrsoon ay noqoto gabar fiican ah laakiin gabar markay baxaysa afka inta guduudsata oo baraafuun iska buuxisa oo waxay rabta marsata oo qaarkood baad arkaysaa dulinimada ka muuqata halkaasay timaha geysanayaan inta banaystaan qaarkood xabadkay banaysanahayaan horey baan waxaan dhowr jeer u idhi gabadha markay meelaha maraysa isqaaqaawiso xabadka banaysato oo meelahan cabaadyaha iska saarato oo timaha halkaa geysata iskuma kalsoona dacfi nafsiya haysta maskixiya bay xanuunsanta u liidataa sababtu waxa weeye haddaad isku kalsoon tahay jirkaaga qarso saasaa qiimaha ku jira soo saas maa lakiin waxay halkaa u banaynaysaa bal in lagu arko oo lagu guursado oo hunguruxma ku jirto oo kalsooni daray dareemaysaa waa daciifad wey taas lama rabo gabadha muslimadaahi gabar abiye ah oo karti leh oo ragane oo dadnimo leh waa inay noqoto oo isku kalsoon oo timaheedu u qarsoon yihiin oo xabadkeedu u qarsoon yahay oo jirkeedo dhan u qarsoon yahay kuwaad arkaysa halkaa ka jexjeexanaya xijaabada neef baa halcunaad moodaysa oo maxay isla jiixinoo gosha isaga jiixaysaayo keliyaheeda dadka u tusaysa iyo caloosheeda soo khalad maaha khalad waayo haddii gabadha kula dhalato ehelkaaga dhaqanka ay leedahayna waa inaad u sheegtoo jira dhaqankan iska jooji maryo wanaagsan qaado dhar wanaagsan ku bax jirkaaga ayaan raggu kaa arkin wixii gurigeena markaa joogtad iyo maryihiina caadigaa ku joog haddii ninkeeda ila joogto waa okay laakiin gabar magaaladaa marayso sur qaawan oo tima qaawan wax macnaha ay leedahay lama arko qaymana ma leh wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wa saxbihi